بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات اللباتن إليه إلى آيات أفرتن يعفر سورة يونس درسي هو روحا أدن بي والله الله يدعوه أغباقي أغيري أغدواقي إلى دار السلام nabadgelyada daarteeda janno alla inoogu yeedhi wayahdi wuu hanuunayaa man yashaau qofkuu doonana ilaa siraadin jid mustaqiimin toosan liladiina kuwii ahsanuu samafalay oo cibaadada fiican la yimid alxusnaa wanaag baa u sugnaaday iyo waziyaadatu ziyaado walaa yarhaqu fuuli maayo wujuuhahum wajilaalkooda qatarun bood walaa dilatu dullina fuuli maayo wejigooda dulliguu ka muuqdaa ruuxa rafaadsan bishimaha qalalo dulli baa ka muuqanaya ulaaika kuwa noocaasihi asxaabuuljannati jannada dadkeedii weeye saaxiibadeed weye hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduna way ku waarayaan dadka ixsaanka sameynay ixsaanku waa inaad alla la caabudo daacad dhab ah oo saxa la caabudo cibaadada ay la yimaadeen wanaag baa lagu abaalmareen alxusna iyo weliba ziyaado ziyaadadaas waxa weye intii alla fadligiisa ku siiyo in inagu iyagu camal falin oo camalkooda lagu siin laakiin mufasiriintu inta badan waa ru'yadiisa yidhaha alla ru'yadiisa waa ziyaado camalkooda kumay helin allah ku tafadulay oo ridigiisii siiyey wey wax dulli ah iyo rafaad ah oo wejigooda ka muuqdaana ma jiro jannadayna gelayaan kuwaas waa kuwa ixsaanka sameeye ee alla caabudo wey ixsaanku waa kaa liladiina kuwii waxaa usugnaaday axsanuu samafalay alla caabuday sharcigiisa ku caabuday dariiqadii nabiyullaahi maxamed ku caabuday alxusnaa wanaag baa usugnaaday iyo waziyaadatun kororsiimo oo alla wejigiisu ay arkaan ah oyna camalkooda ku helin walaa yarhaqu ma wujuuhahum wejiyaalkooda qatarun boodh ma fuulo qatarun boodh ma fuulo walaa dillatun dullina ma fuulo midna kama muuqdo rafaad kama muuqdaan laga wada ulaaika kuwaasi asxaabuljannati jannada saaxiibadeed weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduuna way ku waali waaladiina kuwa kasabu sayi'aati xumaanta sameeyey jazaau sayi'atin xumaanta abaalkeedu bimila waa iyadoo kale ilahay raxmadiisa loo laalaabi maayo watanaaquhum waxaa fuuli dillatun dulli iyo rafaad maa lahum uma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min caasiman wax ka ilaaliya alle xaggiisa wax ka ilaaliya ma heli karaan kaanamaa ukshiyad waaba isagoo lagu daboolay wujuuhum wajiyaalkooda qidacan googo oo mina layidhi habeen ka mida mudliman oo madow ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaalidan rafaad badan baa ka muuqanaya dadka ehlu naarka ah dadka xumaan sameeyayaasha ah laakiin ilaahay fadligiisa xumaanta qofku ruuxu hadduu sameeyo loo laalaabi maayo wanaagga hadduu sameeyana ugu yaraan toban jeer ilaa toddoba boqoloo jeer baa loo laalaabay haduu wanaag qabto waa ilahay fadligiisa iyo raxmadiisa marka dadka ehlu naarka dulliga ka muuqda wax u gargaarayaana ma jiro qidaacan baa la yidhi googo habeenka kamid a ah. habeenka guud ahaan lama dhihin habeenko dhan baa daboole lama dhihin habeenko dhan baa daboole hadii la yidhaha cadcadiin farabadanna nuur buu habeen kuleeyahay meelmeel badan buu nuur kuleeyahay xiddigihii baa jooga in yaroo habeenaho mugdi ah iyo wejiga ka saaran wejigoodaa madow waladiina kuwa kasabu sayiaati xumaanta sameeye oo dembiilayaasha ah jazaau sayiatin xumaanta abaalkeedu bimilihaa oo kale u wey watarhaquhum waxaa dabooli oo fuuli dillatun dulli yaa ka muuqanaya iyo rafaad maa lahum uma sugnaan min allaahi alla xaggiisa min caasima wax ilaaliya wax alle ka celin karaa ma jiraan kaanamaa ukshiyeed waa isagoo lagu daboolay wujuuhuhum wajiyaalkooda qidacan googo oo min aleyl habeen ka mida ah, mudliman oo madow ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduuna waa ku qur waa mahaani oo aayado isu dhigdhigmaba waa la isku agsheegay wa yowma maalin bal xus baa oo xusuusta naxshuruhum dadka aan shirin doono jamiican dhammaan uma naquulu aanu ku dhihi liladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay makaanakum ilzamuu makaanakum ismu ficil baa la yidhaha makaanakum jooga antum idinka iyo wa shurakaaukum shurakadiinii aada alla la wadaajiseen fazayilnaa waan kala soocaynaa baynahum dhexdooda ilan waxba isu tari mahayaan midba meel baa la geyn waqaala shurakaaum shurakadooda waxay dhihi maa kuntum ma idaan ahayn iyaana anaga tacbuduuna kuwa caabudi jira ma idaan ahayn way dafirayaan dadka sidaa leh ee la caabudi jiray malaa'igtaa ka mid a ah, culimadii iyo saalixiintii baa ka mida ah, lagu been abuurtay asnaamtana hadal baa loo samayn baa layidhi asnaamta lafteeda idinmaba aanaan ogeyn bay dhahay adduunka haddaad nin shafiic ku samaysato qiyaamaha wuxuu kuleeyahay kuma ogeyn anugu wayowma maalin xus baa layidhi naxshuruhum aan shirin doono jamiican dhammaan uma naqulu aanu ku dhihi liladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay makaanakum halkiina ilzamuu makaanakum meeshaa jooga antum idinka iyo wa shurakaaukum shurakadiinni aada alla la wadaajiseen fazayalnaa waan kala saaraynaa waan kala firdhinaynaa waan kala soocaynaa baynahum dhexdooda iyagii shurakadii baa la kala qaadqaadi iyaga laftooda meele la kala gegeyn waqaale waxay yidhaahdeen markaa meeshaa la joogo hadda maadi baa la cabiray laakiin meeshaa markale qaale waxay yidhaahdeen shurakaahum shurakadoodii kuway alle la wadaajiyeen maa kuntum ma idaan ahayn dadkan wax caabudi jirayo iyaana anaga tacbuduuna kuwa caabudi jira ma idaan ahayn fakafaa billaah allah baa ku filan shahiidan markhaati baynanaa wa baynakum annaga idinka dhexdooda in kunnaa waxaanu ahayn inu xaaliisaan kunnaa waxaanu ahayn laaafiliina kuwa halmaansan can cibaadatikum cibaadadiina maba anaan ogeyn ilahay baa inoo kala markhaati furay inaanaan ogeyn oydaana caabudi jirin ilahay baa markhaati ah marka shaydaan baad caabudi jirteen bay ka dhigan tahay kafaa bilaahi bilahida waa faacilkii faacilu kafaa ba baa lagu daraa kafaa bilaahi allah baa ku filan shahiidan markhaati ahaan baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdooda in kunnaa waxaanu ahayn lakaafiliina kuwa halmaansan can cibaadatikum cibaadadiina aada sheegaysaan hunaalika halkaa yay tabluu ogaan imtixaani kullu nafsin naf kulligeed ma salfad marta imtixaani waxaa laga wadaa markaasi daraasad dib ugu samayno ay ogaan wuxuu ahaa way imtixaanin waxay horumarsadeen ba imtixaani yacnaa way ogaanayaan markaasay daraasad ku samaynayaan inuuna waxanu wax qiimo la ahayn hunaalika halkaa marka la marayo yay tabluu imtixaani kullu nafsin naf kulligeed oy ogaan maa salafad waxay horumarsatay iyo xaqiiqadiisay ogaan waruduu waa loo celin ilallaahi alle mawlaahum mawlahooda ahaa maamulahooda ahaa abuurahooda ahaa mawlihii alxaqi ee xaqa ahaa wadalla waxaa ka lumay marka meeshaa la joogo canhum xaggooda maa shayga kaanu an yaftaruuna kuwa been abuurta kuway dhihi jireen way noo shafaaco qaadi oo kuwaasaanu isku hadlaynayna way waayi maalintaa waa laisdafiri midba midka kale ka caran maalintaa iyada ah halkaa marka la marayo naf waliba waxay hore marsatay bay xaqiiqadiisii ogaan imtixaan bay ka qaadi daraasad bay ku samayn allahood baa loo celino maxkamadaa la geyn wixii loo xukumana waa la arka fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir ugu dambayntii hunaalika halkaa yay tabluu ogaan imtixaani daraasad ku samayn kullu nafsin naf kulligeed ma aslafad waxay horumarsatay waruduu waxaa loo celin ilallaahi alle mawlaahum maamulahooda ahaa alxaqi ee xaqa ahaa waa sifatu mawlaahum wadalla waxaa ka lumi canhum xaggooda maa shaygii kaanuu an yaftaruuna kuwa been abuurtay ilaahyihii laisku halayn jiray la beri jiray waa la waayey qul waxaad ku tidhaahdaa dadkan hadda kaa horjeeda ee waxba aad ka dhaadhicin laadahay man axadkeebaa yarzuqukum idin arsaaqa min asamaai samada oo roobka idinka keena waalardi dhulka idinka arsaaqa oo nabaadka ka soo bixiya aman axadkeebaa yamliku mulkiye oo idiin sameeyey asamca maqalka iyo walabsaara aragga waman axadkee baa yukhriju ka soo saaray alxaya ka nool min almeyiti wax dhintay ka soo saare wayukhriju ka soo saaray almeyita waxa dhintayna min alxayi ka soo saare waman axadkee baa yudabiru lmra umuuraha maamula faseyaquuluuna waxay dhihi waa hubaal allah bay dhihi faqul waxaa tidhaa afalaa tattaquuna umaad ka baqdaan haddaad saa wax u garanaysaan gaaladu way yaqaaneen sifatu ficilka sifatu daatadayna aqoonin ilaahnimada iyo ka soo horjeedaan sifatu ficilka waxaa weeye raasiq khaalis muxyi mumiit sidaasoo kale way yaqaaneen haddii la yidhaha marka yaa idin arsaaqo samada iyo madarka idinka keena ardada nabaadka ka soo saara maqalka iyo aragtida yaa idiin abuuray oo hantay waxa dhintay waxa nool yaa ka soo saara waxa noolse waxa dhintay yaa ka soo saara bilmatal ukuntoo kale wax nool baa ka baxaya nabaadka oo kale firidan geed nool baa ka soo bixi oo fidaya manida meesha ku dhacday wax nool baa ka soo baxaya axadkaas waa kee waa allah bay leeyihi dafir maayaan taa qul waxaa tidhaa man axadkee baa yarzuqukum idin arzaaqa min asamaai samada idinka arzaaqo oo madarka ka keena waalardi ardada idinka arzaaqo oo nabaadka ka soo saara aman axadkee baa yamliku hanta asamca maqalka iyo walabsaara aragtida yaa idiin sameeyey bay ka dhigan tahay waman axadkeebaa yukhriju soo saara alxaya ka nool min almayiita wax dhintay wayukhriju lmayiita waxa dhintayna ka soo saara min alxayi waman axadkeebaa yudabbiru lmra umuuraha yaa maamula sideedaba maamulka yaa haya adduunka la maamulaya iyo waxaan isdaba maraya fasayaquuluuna waxay dhihi allah bay dhihi faqul waxaad ku tidhaa afalaa tattaquuna oo miydaan baqayn fadaalikum allahaasi aada sidaa u qirteen ee waxaasoo dhan sameeyey allah weeye rabbukum rabbigiin weeye alxaqu xaq weeye famaadaa bacda alxaqi xaq wixii ka dambeeya muxuu yahay ila dalaal baadimooyi markuu allah subxaanahu wa tacaala xaqii noqday wax alla wixii aan alla ahayn barbar dhigtaan waa baadil xaq iyo baadil markii xaq iyo baatilka waa labadaa wado oo wado kale ma jiraan fadaalikum allahaasi axadka sidaa sameeyey allah wey rabbukum rabbigiin weeye alxaqu oo xaq ahaa shaygeeba bacda alxaqi xaq ka dambeeya ila dalaal baadi fa annaa tusrafuuna sidee laidin leexiyey haddaad khaaliqa sidaa u garanaysaan waa laidin leexiyey waad ayaan darantiin wey kadaalika sidaas la xukumay yay xaqatu ugu waajibtay kelimatu rabbika rabbigaa xukumkiisii iyo kelimadiisii cala ladiina kuyi fasaquu faasiqoobay maxaa yeeley liannahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynin kelimada waxaa laga wada waa xukunkii alleh faasiqiintu ku kor xukuman yahay inay naar gelayaan oo ciqaaban yihiin u ku xukuman yihiin kadaalika sidaa lasoo sheegay iyo xaqad ugu waajibtay oo ugu kor xukuman tahay kelimadiisii cala ladiina kuwii fasaquu faasiqoobay maxaa yeelay anahum lianahum iyagu laa yuminuuna wayna rumayn qofaan mumin ahayni khayr heli maayo ogow taas qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamed hal min shurakaai shurakadiinaa aada alle la wadaajiseen ka mid ma yahay man axad yabda-u khalqa khalqiga bilaaba uma yuciiduhu soo celiya qul waxaa tidhaa allaahu allah baa yabda-u bilaaba alkhalqa abuurka uma yuciidu soo celiya faanaa tufkuuna sidee laidin leexiye waxaan aada alla la wadaajiseen wax intay abuurka bilaabaan haddana soo celin kara ma yahay roobkiibuu alla keenayaa wuu tegayaa haddana wuu soo celin khalqigii dadkiibaa la abuuri way dhimanayaan haddana waa la axadka intuu khalqiga abuuray haddana soo celin kara oo suu doono u maamuli kara waa kee u sheego waxaad tidhaahdaa waa allah qul waxaa tidhi hal min shurakaaikum shurakadiina ka mid ma yahay man axad yabda-u bilaabay alkhalqa abuurka uma yuciiduhu haddana soo celin kara qul waxaa tidhaa allaahu allaa yabda-u bilaaba alkhalqa uma yuciiduhu soo celiya faanaa tufakuuna sidee liidin leexiyey nimay waa lala yaaban yahay iyagoo wax walba uu daahir yahay qudradii alla tasarufayso waxay waxba la garan layihiin waa lala yaaban yahay qul waxaa tira hal min shurakaaikum shurakadiina kamid ma yahay man axad yahdii hanuunin kara ila alxaqi dad kale xaqa ku hanuunin kara ma jiraa shurakadiina ma kamid maaha qul waxaa tira allaahu allah baa yahdii hanuuniya lilxaqi xaqa ku hanuuniya waxaad weydiisaa waxaanaad alla barbar dhigteen wax xaqa ku hanuunin karaa ma jiraa sanamkaa halkaa taagan wadadaa kuma ridi karo oo ruux ma dhihi karo war wadada soo mar qoraxda ka soo kac ma dhihi karo iyaguna kama dhaqaaqi karaan qul waxaa tidha hal min shurakaaikum shurakadiina ka mid ma yahay man axad yahdii hanuunin kara ilalxaqi xaqa ku hanuunin kara qul waxaa tidha allaahu alla yahdii ku hanuuniya lilxaqi xaqa ku hanuuniya afaman axad yahdii hanuuniya ilalxaqi miyaa axaqu mudan an yutabaca in la raaco aman axad laaya haddii aan hanuunin karaynin ilaa an yuhdaa in isagaa la hanuuniyo mooyaane famaa lakum maxaa idiin sugnaadayo kayfa taxkumuuna maxaad xukumaysaa axadka wax hanuunin kare ee tabarta leh qudrada leh miyaa in la raaco ah mase sanamka halkaa yaal in la raaca waxba tari karayn isbaroo dhiga labada waxoo dhan waa caqli celin wey afaman axad yahdii hanuuniya ila lxaqi xaqa ku hanuuniya miyaa xaqu mudan an yutabaca in la raaco amarkiisa la qaato aman mase axad baa mudan laa yahdii aan hanuunin karaynin ilaa an yudaa in isaga laftiisa la hanuuniyo mooye oo asnaamtii waxaanaad caabudaysaan waa loo subki oo qoraxda laga qaadi oo biyaa lagu rushayno iyagiibaa wax tar u baahan famaa lakum maxaa idiin sugnaaday kayfa taxkumuuna aada u xukunteen sida wamaa yatabicu ma raaco agaruhum badankood ilaa dannan mala mooye ina danna maluhuna laa yugnii kama qabto oo kagama filla min alxaqi yani shay yar oo xaqa kuma aado baailku maluhu shay xaqa kuma aado in yarna kuma aado in allaha la caliimun ka og weeye bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala dadkan lala hadli badankood mala'awaal bay raacsan yihiin xaqa ma ogola malaha iyo xaqa haddii la isbarbar dhigo cididaa ka qaban maayo maluhu xaqa intaa in le kagama ma raaco agsuruhum badankood ilaa dannan mala mooye ina danna maluhu laa yugnii kama deeqo oo kagama filla min alxaqi xaqa shayan shayna yani shayna kagama aado in allaha la caliimu ka ogayo bimaa yafcaluun waxay samaynayaan wamaa kaana ma ahaa wamaa kaana ma aha hada qur'aanu qur'aankani an yuftaraa kii le bani abuurtay ma aha min duuni illaahi alla keyrkii walaakiin tasdiiq aladii kii rumeeyihiisa way beyni dihi ka horreeyey kutubtii hore oo dhan buu rumaynaya wa tafsiilalkitaabi axkaamta caddaynteedii wey laa rayba shakina kuma jiro fiihi dhexdiisa mid rabalcaalamiina buu ka ahaaday afaman yahdii ila lxaqi axaqu waa qiraaa una yani macnihii ma inaan gafin afaman yahdii ila lxaqi yaa axaqu mudan an yutamaca aman laa yahidii ilaa an yahtadii waa asalku ahayo taadi iyo daalkii baa la isku idqaamay hadalkaasaa yaa dib iigu noqday waa iska sidaa waxaa duwan afaman axad yahdii hanuuniya ila alxaqi miyaa axaqu mudan an yutabaca in la raaco aman axad laa yahidii aan hanuunin karaynin ilaa an yudan isaga la hanuuniyo mooye famaa lakum maxaa idiin sugnaadayo kayfa taxkumuun aad xukunteen wamaa yatabicu ma raaco akaruhum badankood ilaa dannan mala mooye ina danna maluhu laa yugnii kama deeqo min alxaqi shay-an shayna in allaha alle subxaanau watacaala caliimu ka og weeye bimaa yafcalu waxay falayaan wamaa kaana ma aha haada alqur'aanu qur'aankani umana suubado an yuftaraa in la been abuurto min duuni illaahi alla keyrkii walaakin tasdiiqa ladii kii rumeeyihiisa way beeniday ka horey kutubtii horuu rumayno waxay kutubtii hore keeneen iyo caqiide ahaa yuu rumaynayaa iyaga laftooda inay sax ahaayeenna wuu sheegay wa tafsiila tafsiilalkitaabi axkaamta cadaynteediina weyn laa rayba shaki kuma jiro fiihi dhexdiisa min rabbiilcaalamiina buu ka ahaaday kutubtii hore wuu rumayn oo xaqii iyo caqiidadii ay wadeen buu sax ka dhigay axkaamtii loo baahnaa ee lagu dhaqmay xalaashii iyo xaaraamtii iyo wixii o dhanna waa inoo kala cadeeyey laa rayba fiihi shaki kuma jiro inuu xaq yahay mid rabaalcaalamiina buu ka ahaaday am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay saasay leeyihiin qul waxaa tidhaa fatuu la kaaleya bisuuratin suurad oo milihi isagoo kale ah carkeena wadcuu u yeedha man istadactum qofkaad awoodaan min duunilahi alla keyrka ah oo gacan idinka siin kara in kuntum haddaad suuratu ma waxaa la dhihi doonaa hal suuradahoo lamida kee suuratu israna ma waxaa la dhihi doonaa toban suuradoodoo kamida kee car hal suuradahoo lamida ama isagoo kale carkeenaa layidhi am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu muxamed baa been abuurtay qul waxaa tidhaa faatuu la kaalay bisuuratin suurad oo mili isagoo kale ah wadcuu u yeedha man istadactum qofkaad awoodaan oo min duunilah alla qaybka ah oo gacan idinka siin kara in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan oo nebi maxamed been abuurtay dee idinkuba la kaale cid aad kaalmaysan kartaan kaalmaysto alla wuxuu uhi bal kadabuu way beeniyeen bimaa shay lam yuxiiduu ayna koobin bicilmihi cilmigiisa koobin walamaa yaatihim uuna u imanin tawiilu fasirkiisu u imanin cilmigiisin markuu qur-aanku soo dego iyagoon kaba baadhaan degin oo wuxuu yahayba aan ogaanin oon baranin bay iska beeninayaan qaynuunku waxaa weye shay lagu sheego durba ha beeninin durbana ha horta ka fiirso oo cilmigiisa ogow qaynuunkaas sidaa ah. marka alla wuxuu leeyahay iyagoon cilmigiisiiba ogeyn iyo wuxuu yahayba iyay iska beeninayaan bal kadabuu way beeniyeen bimaa shay lam yuxiiduu ayna koobin bicilmii cilmigiisiiba koobinayn waxbaba ka ogeyn walamaa yaatihim uuna u imanin tawiilu fasirkiisiina u imanin kadaalika sidaasay kadaba u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey kuwa nabiyulaahi maxamed la jooga kuwii ka horreeyey gaalooyinka ahaa yoqudhowsaanbay u beenin jireen atawaasow bihi waa kalay may isu dardaarmeen kadaalika sidaas kuwan u beeniyeen bay kadaba aladiina kuwii beeniyeen min qablihim kuwan ka horeeyey fandur eeg buu alla leeyahay kayfa sida kaana ay ahaatay caaqibatu aalimiina aalimiinta cidhibtoodii aalimiintii hore ummaddan ka horreysay cidhibtoodii say noqotay bal u fiirsa kuwana sidii unbay noqon doontaa ciqaabu baa ku dhici doonta iyo ayaan daro kuwii hore marka ciqaabta ku dhacday ogaadaa la leeyahy fandur eeg baa layidhi kayfa sidii kaanay ahaatay caaqibatu aalimiina aalimiinta cidhibtoodii wa minhum gaalada waxaa ka mid a man baa ka mida yuminu rumeeyey wa minhum dadka waxaa ka mid a ah, man baa ka mida yuminu rumeeyey bihi bilqur'aani rumeeyey wa minhum waxaa ka mid a ah, man axad laa yuminu bihi aan rumaynin waa isdhexool dadku wa rabbuka rabbigaana aclamu wuu ogyahay bilmufsidiina kuwa waxba iska allah wuu ogyahay mufsidiinta alla wuu ogyahay wuu ka warqaba waanu abaal marin doona minhum a ah, man dad baa wa minhum dad baa ka mida laa yuuminu aan rumayna bihi bilqur'aani wa rabbuka rabbigaana aclamu wuu og yahay bilmufsidiina kuwa waxba iska ah wain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaa tiraa lii camali aniga camalkaygaa ii sugnaaday walakum idinkana camalukum camalkiinaa idiin sugnaaday antum idinku beriuuna beri baad ka tihiin oo waxba la idinkama qabsanayo mima wa ana aniguna beriun beri baan ka ahay mimaa tacmaluun waxaa falaysaan mahmaada soomaalida weeye oo waxa weeye timaheenu isku dhinacba uma xirmaan wey waa intaa waa xaqu waa sida isku dhinacba timaheenu uma xirm waa mahmaha soomaaliya wain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaa tiraa lii aniga waxaa ii sugnaaday camali camalkaygana ii sugnaaday anaa iska leh walakum idinkana camalukum camalkiina idiin sugnaaday idinkaa iska leh mimaa acmalu waxaan camal falay wa ana aniguna beriun beri baan ka ahay mimaa tacmalu waxaad cmalfasheen waa intaan jihaadka la jidaynina garo intaan jihaadka la sharciyayno wey wa minhum waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid a ah yastamcuuna dhegaysan ilayka adiga oo markaad aqriyayso ku dhegaysan way ku maqlayaan afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiin kara asumma wax dhegala walow kaanuu laa yacqiluuna xataa haddayna waxba garanayn wax dhagalo oo caqli laawayaala madaa wax fahamsiin kara qaar badanoo ku dhegaysan baa jira oo markaad aqriyayso ku maqlaya madaa qalbiga ugu ridi kara wy qalbiga uguma ridi kara minhum waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yastamcuuna dhegaysan ilayka xagga ag afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiin kara oo fahamsiin kara asumma kuwa dhagaala walow kaanuu xataa hadday yihiin laa yacqiluuna kuwa wax fahmayn wa minhum waxaa ka mid a man dad baa kamida yanzuru ilayka ku soo eeg saasay kuusoo dhowr way kula yaaban yihiin afa anta adiga miyaa tahdii hanuunin kara alcumya ku indhala walow kaanuu haba ahaadaan laa yubsiruuna kuwaan waxba arkaynin dad aan waxbaba arkaynin indhala maadaa indhaha u furi kara oo xaqa tusi kara wamin waxaa kamida man baa kamida yanzuru ilayka kusoo eeg afa anta adiga miyaa tahdii hanuunin kara alcumya kuwa indhala walow kaanuu xataa hadday yihiin laa yubsiruuna kuwaan waxba arkaynin in allaha alla subxaanahu watacaala laa yadlimu ma dulmiyo annaasa dadka shay-an shayna kama dulmiyo wax dadku ay la yimaadeen oo khayraho ay sameeyeen allah subxaanahu watacaala ka dulmi maayo shar ayna samaynina dusha laga saari maayo in allaha laa yadlimu ma dulmiyo annaasa dadka shay-an shayna kama dulmiyo walaakina annaasa dadka anfusahum naftooda yadlimuuna dulmiya inta badan naftiisu dulmiyey marka la yidhaah waa dembiga adiga kugu eg yaa la yidhaha naftiisubuu dulmiyey dembiga cid kale aada gaadhsiisay dadkaasaa dulmiday naf dulmiyuhu waxa weeye naftiisa dambi ku ego isaga un dhib ku aynu la yimaado ilaahay ma dulmiyiine walaakina naasa dadka anfusahum naftooda yadlimuuna dulmiyey wallahu subxana wa tacaala